ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxay ku jirnay adilat alaxkaam siba daliilkii labaadoo sunnaha ahaa sunnaha wuxuu sheekhu markaa dhowr meelood laga eego qaybsano kala duwan ayuu yeelanayaa marka laga eego xagga maahiyada ama daatadeeda ama lafdeeda qaybaheedu ay ku jirto asuna alqowliya iyo asuna alficliya iyo asuna ataqyiriya ayuu qeybmarkaa asuna alqawliya ayaynu ku jirnay wasunatu alqawliyatu kasiiratu waa fara badantahay jiddan aad bay u fara badan tahay minhaa waxaa ka mid ah alcamdu camdigu qawadun waa qoorgoyn walaa darara dhibi ma jirto walaa diraara dhib isku abaalnina ma jirto iyo waman ra'aa ka arkay minkum idinka idinka mida munkaran xumaan iyo shay xun qofka arkaa falyuqayirhu ha ku dooriyo biyadihi gacantiisa faman lam yastatec kaana wajhi fabilisaanihi carabka ha ku dooriyo faman lam yastatec kaankari fabiqalbihi qalbiga ha ku dooriyo ha ka naco wadaalika kaasi adaxafu liimaani iimaanka ugu daciifsan weeye wa aqwaalu nabiyi sala allahu calayh wasalam inamaa takunu waxay noqotaa masalan litashriici maser iyo meelka soogin tashriica iyo jidaynta axkaamta waxay u noqotaa idaa kaana almaqsuudu bihaa markay maqsuudkii ujeedada laga leeyahay yahay bayaan alaxkaami axkaamta caddaynteeda aw tashriicaha ama tashriicinta axkaamta marka uu ujeedo ama idaa kaana fii umuurin dunyawiyatin baxta marka ay aqwaasha nebigu ku saabsan tahay arrimaad adduunyo oo barax tiran oo laa calaaqata laha bitashriici tashriica iyo jiraynta axkaamta aan xidhiidla lahayn walaa mabniya cala alwaxyi waxyigana aan ku dhisnayn falaa takunu daliilan daliil ma noqonayso min adilati alaxkaami axkaamta adiladeeda ka mida walaa mastara ma noqon mayso tustanbatu minhu alaxkaamu sharciya axkaamta sharciga laga qaato walaa yalzamu itibaacuha raacitaankeeduna ma waajibayo wabidalika kaana waxaa ka mida maa ruwa waxaa la wariyay anahu calayhi salaam ra'aa wuxu arkay qowman qolo fi lmadiinati hore yuabiruuna nakla timirta bacriminaya oo awrdadaya ayuu arkay fa ashaara ay calayhim wuxuu ishaaray bitarki inay ka tagaan fa fasada samaru midhihii ayaa xumaaday faqaala lahum wuxuui abdiruu taqdiirkiina iska sameeya antum idinka ayaa calama og biumuuri dunyakum adduunyadiina arrimahooda idinka oge sidiina aa samayn jirteen sameeya waxau sheekhu leeyahay sunnaha qawligaahi waa mid fara badan dhowr markaa xadiid ayuu noo soo qaatay waxaa kamida xadiidka alxamdu qawadun haddii qofku camdi iyo badrheedh uu waxyeello u geysto oo uu dilo waa la qisaasio isagana waa la qoorgoyn xadiidka tabaraani baa warinaya sheekh albaanina waa tasxiixiyeen camr ibni xazm carabiya can jadihi ayuu ka warinayaa waxaa kaluu inoo soo qaatay xadiidkaa sina macruufka laa darara walaa diraar lada qaarkood siaynu ku adaynay wajiisbi qabo fi sharxi alqawaacid alfiqiya culamada qaar isku macno ayay ka oo laba erey is adkaynaya laa darara walaa diraara yani dhibi ma jirto ha isdhibina ayay ka dhigan tahay iyo laa darara dhibi ma jirto oo qof una qof ha dhibin walaa diraara qofka la dhibo una dhib kale adiguna ha kaga argoosanin sidaana waa la yidhi xadiidkana waxaa warinaya imaamu axmed ibnu maaja tabaraani bayhaqi marka ibnu cabaas iyo cubaadata bnu saamit ayaa laga warinayaa waxaa kaloo kamida ah xadiidka nabigu yihi man ra'aa minkum munkaran qofka munkar iyo xumaan arkaa falyugayiru biyadii gacanta ha ku dooriyo wax kaga qabta hadduu awoodayo haddii uu kari waayo gacanta inuu ku dooriyo wax kaga qabta fabilisanihi carabkiisa ha ku dooriyo oo carabka ha uga sheego ha ka waani kii markaa carabaa kari waayana fabi ha ka naco qalbiga u shayga ha ka naco ha ka haraabo ha ka diido kaasina waa iimaanka halka markaa ugu daciifsan hadduu qalbigana markaa ka naci waayo oo munkarkii markaa macruuf iyo wanaag uu noqdo wixii xumaa iyo wixii sabaa isugu noqdaan dee eber weeye iimaankiisu markaa xadiidkana imaamu muslim iyo kayrkii rag fara badan ayaa warinaya haddaba wuxuu leeyahay sheekhu hadallada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxay master litashriic u noqdaan jidaynna marka axkaamta waxay master iyo meel looga soo qaato u noqdaan marka maqsuudka iyo ujeedada hadalka laga leeyahay nebigu uu yahay inuu axkaamta ku caddeeyo ama inuu tashriica axkaamta marka ula jeeda ama caddaynta tashriica axkaamta marka uu hadalkiisa isku saabsan yahay uu ujeedo u socdo weeye laakiin hadalka nebigu haddii arrimo adduunyo oo badax tiran uu ka hadlayo oo tashriica tashriicayo jirinta axkaamta axriibna lahayn waxyiga aan ku dhisnayn iyadu daliil min axkaam ma noqoto masal axkaamta sharciga laga qaatana ma noqoto in la raacaana waajib ma noqoto wuxuu markaa sheekhu noo soo qaatay qiso markaa dhacday qisada markaa waxa warinayaan imaamu muslim baa saxiixihi ku warinayo oo caaisha iyo anas iyo qaar fara badan ayaa laga warinayaa ibnu abi talxa ayaa isaguna can abihi ka warinayo dhowr waaye ayaa imaamu muslim oo kala duwan ayuu ku soo saaray nabigu sala allahu alay slam wuxuu soo maray qolo dhirtan timirta ee madiine ka bixi jirtay talqiix wax laydhaa ku samaynayo oo intay geedka labubaxiisii soo qaadaan ayay kandadii ubaxiisii dhex gelinayaan dabeetana sidaasay markaa talqiixa iyo bacriminta ay ku samayn jiraan waa talqiixna waa laydha taabiirna waa la yidhaahdaa ayagoo saa samaynayaan ayaa nebigu soo maray markaasuu yidhi haddaydaan saa samaynin way iska hagaagi lahaan dabeetana sidii way iska daayeen dabeetana waxay ti mirtii sanadkaa dhashay shiis waxa markaa cabdidu ku magacaabay shiis waxa weeye waa timir liidata oo tan markaa caamida ah taasoo kale ayaa dabeetana ka soo baxday markaasaa lau yihi maxaa ku dhacay dee nakiishin iyo timirtiini maxaa ku dhaco de waatasaa iyo saa tiri bay dhahe nabi maxamedow markaasuu hadalkan antum aclamun biamri dunyaakum idinka ayaa oga arrinta adduunyadiinna markaas ayuu yidhi riwaayo kale waxay tilmaamaysay oo iyada imaam muslim u leeyahay ibn abi talxa laga warinayo ayaa wuxuu leeyahay waxaan soo marnay anigoo rasuulka la socda qolo geedtimireedbaa korka ka saaran markaasuu imaada sl hawlaay kuwaasi maxay samaynayaan fasalad yulaqixuun isagoo talqiic bay samaynayaanoo kalab ubaxiisa ayay kabedig markaa ku ridayaan dabeetana sidaasu markaa ku tallal qaadanayaanoo ay timirta ku dhalaysaan rasuuli maa adunu dalika yugnii shay-an waxaasi wax wax taraya anigu uma arkaya buuhi qoladii baa loo sheegay oo layidhi nebigu sidaasuu yidhi dabeetana way iskaga tegeen timirtii dabeetana wax fiican kamay soo bixin arrinkii baa markaa rasuulka loo sheegay dabeetana nebigu riwaayadaa wuxuu tilmaamay inuu yidhi fa innii inamaa zanantu dannun war anigu sidaa male ayuun baan u maleeyey falaa tu'aakiduuni bidann war malaha aan maleeyeyna igu qabanine walaakin idaa xadatakum can illaahi shay-an haddaan ilaahay wax idinka sheego fakhuduu bihi qaata fa innii lan akidiba cala allahi caza wajal ilaahay ku been markaa wuxuu yidhi idinka ayaa arrimihiina adduunyada yaqaana halkaa qaar baa waxay u daliishadeen inaanay markaa diintu shaqo ku lahayn arrimaha dhaqaalaha iyo mucaamalaadka inaanay diintu shaqo ku lahayn waya nebiga yidhi antu aclamu bimurdiyakum bay yidhahdeen macnaha nebigu u jeedaana sidaa ma aha waxa weeye rorogdeeda iyo tasarufkeeda iyo sancadeeda ayaa looga jeedaa amaa laakiin iyo xagga axkaamta dee waxay u taallaa sharciga ayay u taallaa waayo iminka haddii la kala iibsado dhirti mid haddii la kala iibsado nebigu wuxuu hi haddii taabiirkaa lagu sameeyo la bacrimiyey ninkii iibiyey ayaa leh haddii aan taabiirkaa lagu samaynin na waxa leh ninka iibsaday ayaa yeelanaya oo xukunkeedu sharciga ayuu yaalaa marka waa xagga farsamada iyo sancada uwaya xagga arrimaha adduunyada aynu inagu aqoon u leenahay iminka innagu marka aynu xoolo dhaqato nahay idaha iyo riyaha riyaha wuu iskala socdaa labku wuu iskala socdaa waayo ayagu xilliga roobadyadaasiyo unbay markaa ay awoorgoodaan dabeetana hadday xataa shidaalka dhabaanna way ka adkaysi badanyiin oo dhib badan ma keenaan laakiin idaha waxa lagu beegaa un dhalmadooda xilliga guga ayaa lagu beegaa haddii ay jiilaal dhabaan mid ka bixi maayo ayaga iyo waxay dhaleen toona ka bixi maayo halkaasay gobolkooda odhanayaan waa farsano adduunyo ayad iyo xadiis ma sheegin laakiin waxa weeye waa dee tajribada iyo mucaamaladaas ayaa keentay marka arrimaha adduunyada dhinacaasa weeye laakiin xagga markaa xukunka sharciga yani aayadda ugu dheer qur-aanka dee arrin dayneed iyo dhaqaala ayay ka warramaysaa markaa diinta wax looga maarmaya ma jiro laakiin waa waxyaalaha farsamooyinka dee inaga markaa laynoo fasaxay ila caqliga ilaahayna siiye waa bini aadambanoo waynu karaamaysanay waxyaalo badan baa markaa ina caqligeena iyo garaadkeena inaynu ku garanno aynu ku warsaynana inooga tegeen wa sunnatu lqawliyatu kahiiratu waa fara badantay jiddan minaa waxaa ka mid a alcamdu qawdun camdiga iyo badheerku waa qoorgoyn walaa dareed dhib ma walaa dareed iyo dhib isku abaalin man ra'aa minkum munkaran qofka xumaan arkaa falyuqayir waa ku dooriye biyadihi gacantiisa faman lam yastadic kaan gari fabilisaani carab ha ku dooriyo faman lam yastadic fabiqalbihi carabka ha ku dooriyo wadalika adcafu liimaan waana marka aanay gacanta iyo carabka midnaba aanay dhibi kaaga imanaynin ama munkarkii dhib ka weyni aanay ka imanaynin wadalika adcafu liimaan wa aqwaalu nabiyi sala allahu alayh wasalam inama takunu masalan litashriici waxay tashriica iyo isnaynta axkaamta masal u noqotaa idaa kaana almaqsuudu bihaa marka ujeedada laga leeyahaytay bayaan alaxkaami axkaamta caddaynteeda aw tashriicaha ama sidaynteeda ama idaa kaanat fii umuurin dunyawiyya arrimaad ee baxta oo barax ah tiran laa calaaqata la bitashriici oo tashriic la lahayn walaa mabniya cala waxyigana aan ku dhisnayn falaa takunu daliila mid adilati axkaami ma noqoto walaa mastarad ma noqoto tustanbatu minhu alaxkaamu sharciya axkaamta sharcigaa laga qaato walaa yalzamu itibaacuha raacitaankeeduna waajib maaha wa min dalika waxaa ka mida ah maa ruwiya sheekha waxa u habooned maadaama xadiidku xadiis sugan uu yahay oo dee saxiixu muslimba ku sugan inuu maa ruwiya ka daayo ilayn maa ruwiya ama ruwiya waxa loo isticmaalaa yacni wixii aan sugnayn nebiga ayaa laga wariyey wixii aan sugnayn baa la yidhaahdaa ee inuu markaa siiqa jasmiya inuu ku wariyo ayaa hadanadee siiqata tamriid inuu ku wariyo maaye waayo xadiis sugan oo markaa imaam nasaa imaam muslim uu soo saaray weeye waana markaa tasaahul xun sida imaamu nawowiba yidhi in xadiis markaa sugan dee ruwiya canhu la yidhaahdo kii daciifka ahaana qaala nebigu saasuu yidhiyo rawaa fulani yani hebel baa weriya xadiidkii daciifkaa ah la yidhaahdo waana xayda can sawaab buu i sawaab kale laga weecanayo wey haddii xadiidkii saxiixana ruwiya lagu weriyo ama kii daciifkaa ah markaa qaana iyo rawaa fulani la yidhaahdo waa masale markaa xagga istilaaxa aan wanaagsayn anahu calayhi salaam raa arkay fi lmadiina yuabiluna nakla timirta taabiriya midku samaynaya faashaara calayhim wuxuu ishaaray bitarki inay ka tagaan fafasada sabar midhihii baa xumaaday faqaala wuxuu ku yihi wargid abdiluu ama aclamu biimuuri dunyakum arrimihiina adduunyada farsamadooda idinka ayaa yaqaanee haaniyan asunatu lficliya waa sunnihii ficliga ahayd wahiya maa facalahu sala allahu calayhi wasalam waa wuxuu nabigu sameeyey ka adaari salaati salaada gudashadeedii wada bihay-aatiha wa arkaaniha hay-aadkeedii iyo quuxeedii sunnayaasheedii arkaanteedii lagu guto wamilu qadaai kuxukunkiisii way bishaahidin waaxidin iyo wayamiin muddici mudiciga daartiisa ku xukmay wanaxwi dalika waafcaaluhuna sala allahu alayh wasalam minhaa waxaa kamida maa yakuuna masalan litashriic wax masal u noqonayo jidaynta axkaamka wa minhaa waxaa kamida maa laa yakuunu waxaan noqonaynin wa hunaaka albayaan wa hunaaka halkaan waxaa albayaan cadaynteeda waa tan alif jibiliya waa afcaashiisa loo nisbeeyey dabeecada ay alatii tasturu can minhu takasufshaya bixasabi طabiicati اlbashariya dabeecadiisa basharnimo wa bisifati insaanan iyo sifadiisa insaannimo tan uga soo baxday weeye kanagla cunidii wa shurbi cadudii socodkii walqucuudi iyo fadhigi wanaxwi dalika fahada laa tadkulu ma gelayso fii baabi tashriici ila ctibaari ibaaxatiha in loo israariyo banaanideeda fi xaqi lmukhalafiin ay u bannaan tahay mooyaane oo falaa tajibu mutaabacatu rasuuli sala allahu alay slam in lagu raaco fii ariiqati mubaasharatihi laa ariiqada ula baashirayey ayada waajib maaha wain kaana bacdu saxaabati haba ahaadaan yaxrisu mid ku dadaala calaa hadihi lmutaabaca ka cabdillahi bni cumar oo kale weeye wa hadihi lmutaabacatu amrun xasan arrin wanaagsan weeye waxa uu leeya sheekhu leeya marlabaadna waa sunna ficliya sunna alficliyana waxaa la yidhaha wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam uu sameeyey waa tusaale ahaan waa salaada gudashadeedii iyadoo hay-aadkeedi iyo sunayaasheedii arkaanteedii u wata uu gutay markaa qaabkaa uu gutay waa sunnihiisii markaa ficliga ahayd waxaa ka mida ah inuu xukumay shaahid keli ah iyo mudiciga oo dhaan raaciya inuu markaa wax ku xukumay weeye oo masalan xoolihii iyo wixii looga baahnaa laba markhaati hal markhaati oo wixii furay oo caddeeyey iyo inuu mudducigu weliba dhaar raaciyo taas ayuu ku xukumay xadiidkii hore imaam muslim iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidiy ayaa warinaya culimada markaa jumhuurkuna waa ay ku tegeen iyo wixii lamida haddaba afcaasha nabigu sala allahu calayhi wasalam way qaybsanaysaa qayb masdar litashriicadaa jirtaa iyo waxaan masdar litashriica noqonaynin kow afcaasha jibiliga ah ee dabiiciga ah ee bimacnaa dabeeca bashar ahaan uga imanaysa iyo inuu yahay insaan iyo qof inuu yahay sida cunidda dee qof walo kasta waxuu cunaa cabidii socodkii fadhiisigii ficilada noocaasa ee dabeecada bashar ahaan markaas ay wadato wuxuu samaynayo insaan iyo qof inuu yahay ayada baabu tashriica ma soo gasho allahuma dee in loo ictibaariyo inay mubax markaa mukalafiinta gashay u banaan inay tahay mooyaane markaa rasuulka in lagu raaca waajib maaha dariiqada markaas u baashiray ee wuu u cunay ama u cabay ama uu u socday markaa ama u fadhiistay haddii aanay ahayn dee qaab markaas oo inagu booriyo sida markaa dee qaabka cunidda wixii sidii wax loo cunayay halkii laga cunayey meeshii lagu cunayey yani haddaanay ahayn markaa qaab kale u inoo raaciyey walo xataa bacdu saxaabada wuxuu leeyahay mutaabacada ayay xataa ku raaci jireen cabdullaahi ibni cumar oo kale yani cabdullahi bni cumar oo kale dhowr rimood baa laga sheegay waxaa jira xadiid imaamu axmed werinayo sheekh axmed shaakirna uu tansiixiyey oo uu leeyahay anas ibnu siriin uu leeyahay maalin carafa ah ayaan ibnu cumar la joogay dabeetana markii aan soo noqonay alma'samayn halkaa intaanaan waddadaa soo gaadhin ayuu fadhiisiiyey awrkiisii annaguna waan fadhiisinay waxaanan u malaynaynay inuu doonayo inuu tukado dabeetana khulaamkiisii addoonkiisii awrka u hayay ayaa wuxu uhi innahu laysa yuriidu salaa salaad ma doonayo halkan wuxuu u fariisiiyey ee uu meeshana ugu kaadi tegey ma doonayo salaad inuu tukado laakiin waxaa la sheegay inuu nebigu markuu halkan soo gaadhay inuu xaajadiisa ku guto intuu halkaa awrkiisa fariisiiyey inuu halkaa sheegaayo goshaana galay oo xaajada ku gutay fahuwa yuxibu an yaqdiya xaajatu isna wuxuu doonayaa halkuu nebi maxamed xaajada ku gutay inuu isagu gutaa buu doonaya yacni macwal arrimo noocaas oo kale ayaa laga sameeyey halkuu nebiga u gaajo yacni inuu ku gaajo ayuu markaa doonayay markaa dad baa xataa iska daa waxyaalihi kale xataa arrimihii markaa jibiligaha dabiicigaha sidaa markaas u raacayey ثaaniyana asunat lficliya wahiya ma facalahu sala allahu alayh wasalam wuxuu sameeye weeye kaadaai salaati salaada gudashadeeda bihayaatiha hayaadkeedii lagu guto yani sunayaasheedii oo arkaanaya tirirkeedii wamidu qadaayi xukunkiisii oo kale weeye uu ku xukumay xoolihii inay markhaati noqoto bishaahidin waaxidin mara keliya wa yamiin mudici wanaxwu dalika iyo kaa wixii lamida wa afcaaluhu sala allahu alay wasalam minhaa waxaa kamida ah maa yakunu masala litashriic wax tashriica ahkaamna masal ah u noqonaya waminaa waxaa kamida maa laa yakuunu waxaan noqonaynin wahunaaka halkaa waxaa le albayaanu caddayntina halkanay ahaatee ko afcaaluhu ljabaniya afcaashiida jibiliga aljibiliya ee macnaha dabiicadda loo nisbeeyey ay alatii tasturu minu ka shoobanaysa bixasabi dabiica albashariya dabiicadda basharigaa qadarkeeda iyo bisifatihi insaanan inuu insaan yahay kalagii cunidii iyo wshurbi cadidii mashyi sacfi wlqucuudiya fadhiga wanaxwi dalika fahadihi tani laa tadkulu fi baabi tashriici geli mayso liictibaari ibaaxatiha fi caqdi mukalafiin ilaa u ictibaarinta inay mubaax tahay oo mukalafiinta mubaax u tahay loo ictibaariyo mooyaane falaa tajibu mutaabacatu rasuuli sala allahu alayh wasalam raacitaankiisu ku waajibi mayso fii ariiqa falaa tajibu mutaabacatu rasuuli lagu raacawaajib mayso fii ariiqi mubaasharati lahaa ariiqa ula baashiray wain kaana bacdu saxaabati ada yaxrisu midku doola cala hadi mutaabaca ka cabdillahi bni cumar oo kale wahadi mutaabacatu amrun xasan weeye wa yulxaqu bihada nawci nawcan waxaa la haleeshiinayaa halkee laga haleeshinayaa fii cadami ictibaarihi masran litashriic inaan loo ictibaarinayn masran litashriica u yahay maa sadara canhu sala allahu alay wasalam wixii nabiga ka soo wuray bimuqtadaa khibratihi khibradiisa iyo aqoondiisay keensanaysa alinsaniya ee qofnimo fil umuuri dunyawiy arrimaha adduunyeed ayaa la halaysay minhu tandiim iljeys jeysh jeyshku waa ciidamada madaamintoodii waalqiyaam iyo lailaadka bima yaqtadiihi wuxuu keensanaya tadbiir lxarb dagaalka maamulkiisu usuuli tijaara iyo arrimaha tijaarada wanaxwi dalika fa hadihi afcaalu laa tuctabaru loo ictibaarinaya tashriican lilaa umma ummadda markaa tashriic loo jideeye lianna badnaha waxay ku dhisantay attajriic kuwawaxyu maaha warasuuluna lam yulzim ilmuslimiina biha kuwa ilzaaminin walam yactabirha umana ictibaarin min qabiili tashriic alaxkaam dhinaci jirinta axkaamta walihaada sidaa daraaddeed lama araada markuu doonay annuzuula bilmuslimiina fii makaanin mucayanin meel la cayimay inuu dego fii qaswati beder qaala lahu bacdu saxaabati waxay yidhi ahaadaakani manzilun miya anzalaka allahu fii ilaahay ku dejiye am huwa ra'yu mise waa ra'yi waalxarbi dagaaliyo walmakidati khadiicadeedi miya faqaala sal llahu alay sl ui bal huwa ra'yu walxarbu walmakida weeye faqaala saxaabi wuxuui laysa hada bimanzilin wa ashaara calaa rasuulah wuxuu ishaaray biinsaani iljeyshi ciidanka dejintiisa fii makaanin aakharo cayanahu la umu cayinay liasbaabin uuna wacyo bayanaha linabiy sala allahu alay slm u cadeeye fa biqowlihi nabigu qowlkiisa ayuu qaatay wuxuu leeyahay sheekhu noocan aan loo ictibaarin yani ficiladan aan loo ictibaarinay masdaran litashriic waxaa ka mid a ah wixii nebi maxamed uga soo baxay sida ay keensanaysa khibradiisa iyo aqoontiisa qofeed arrimaha adduuniyo sida maamulidda ciidamada sida yacni kuqumidda wuxuu keenaya markaa dagaalka maamulkiisu iyo arrimaha tijaarada arrimaha wixii uu nebigu ka sameeyey tashriic iyo jireynuu axkaamta u jireeyey ummadda u jireeyey loomana ictibaalinayo maxaa yeeley waxay ku dhisantahay tajribo way isbedeli kartaa oo xilli kale ayay isbedeli kartaa ama qof kala si kale ayuu arki karaa ee waxyi markaa kuma dhisnaa rasuulkuna muslimiinta kuma itbaarin oo kuma laasiminin tashriicul axkaamka dhinaceediina kuma tirinin arrin buu markaa inoo soo qaatay arrintaasi waa arrin ay kutub siyar ay soo wada qaataan arrintaasi waxa weeye markii dagaalkii beder loo diyaargaroobayay ayaa waxay u degeen uu yidhi halkan dejiya halkii ugu dhoweyday gaadheen ee biyo ayay degeen dabeetana nin saxaabiya ah oo alxabaab ibnu mundir la yidhaahdo waa halkan una yaqaano bacdu saxaaba ayaa wuxu uhi yaa rasuul allah meeshan aan degnay ma meel ilaahay ku dejiyey dejiyeyba hadduu ilaahay ku halkaa dega inaynu dib uga marna iyo inaynu hore uga dhaqaaqna inaynu bidix iyo bidigtoona uga dhaqaaqna ma banaane ma ilaahay baa ku dejiyo amar baa lagu dejiyey halkan mise ra'yi iyo markaa dee khudcadii iyo dagaalkii umaad u aragtay halkan inaynu ka gallo markaasu waa ra'yi iyo dagaalkii iyo kaydkiisii weeyaan saxaabi jira haddaba halkani halkan laga roone halkani laga kici wuxuu yidhi waxaynu tegaynaa halka ugu xigta nimankaa gaalada biyaha ceel baynu ka qabsanaynaa inta kalena waynu kharaabinaynaa dabeetana halkaasaynu kula dirinaynaa nigoo biyo haysana iyaguna aanay biyo haysanin ayaynu kula dirinaynaa nimanka saasaynu kaga badinayna ka adkaanaynaa buu dabeetana sidii ayay yeeleen markaa ogaday waxay kala saarayeen dee wixii markaa rasuulka waxyi ilaahay ku dhisan inaan iyada geesaba loo dhaafaynin laakiin wixii ra'yi iyo tale iyo tajribe ku saabsan waxaan markaa laasim ku ahayn oo aan markaa lagu raacaynin oo haddii mid ka fiican la arka la raacayo oon isagu adduunka ku ilsaaminaynin ayay markaas u muuqatay wayulxaqu bihada mawcu waxaa la aaminsanaya fi cadami ictibaarihi masalan litashriic inay masal tashriic unoqoto waxaa lagu haleeshinayaa noocan waxa noocan lagu haleeshinaya oo laga haleeshinaya fi cadami ictibaarihi masalan litashriic maa sadara canhu sala allahu alay slm wixii ka soo fula bimuqtadaa khibrati linsaniya khibradiisa iyo aqoontiisa bani-aadamnimo fi lumuur dunyawiya arrimaha addunya u yaqaano mid tandiim ljuyuush ciidamada madaamintooda oo kale weye wlqiyaam iyo kuqubida bima yakfadihi wuxuu keenaya tadmiiru lxarbi dagaalka maamulkiisa iyo usuuli tijaara arrimaha ganacsigu wanaxwi dalika fahadihi afcaalu laa tuctabaru loo ictibaarimaya tashriica lilumma tashriiciisa in ummadda loo jideeliyo lianna mabnahaa tajri weyna lwaxyi warasuulu sala allahu alay slam lam yulzimu lmuslimiina biha kuma laasimin walam yactabirhaa umana ictibaarin qabiili tashriic alaxkaam axkaamda jidaynteeda xaggeediina uma ictibaarinin walihada saa daraaddeed lama araada nuzuula bilmuslimiina markuu doonay fii makaanin mucayan meel la cayibo fii ghaswati beder dulimaadkii beder meeluu caddeeyey oo mucayan oo lacadeeye oo la cayibay inuu dejiyo qaala bacdu saxaaba laxabaab ibnu mundir weeye haadakani buuhi manzilu miyaa anzalaka allahu fiihi ilaahay uu ku dejiyey oo aynaan horena uga dhaqaaqayn dibna aynaan uga dhaqaaqaynin am huwa alra'yu walxarbu walmakiida mise waa ra'yi iyo dagaal iyo makiida iyo khudcadeedii iyo khiyaamadeedii faqaala sala allahu alay sl xu huwa alra'yu walxarbu walmakiida weeye faqaala saxaabigu yihi laysa hada bimanzilin meel la dega maaha wa ashaara calaa rasuulilahi sala llah alay sl ishaara biinsaal inuu ciidanka dejiyo fii makaanin aakhara meel kale cayanahu lahum uu cayimay liasbaabin bayanaha linabiy sala allahu alay wasalam asbaabu markaa nabiga u caddeeye faqda noqonaya hadalkiisa ayuu qaatay wayulxaqu bihada nawci aydan waxaa la haleeshinayaa fi cadami ictibaari masalan litashriic inaan markaa loo ictibaaray masalan tashriic isbaatu waqaayici dacwa dacwada waqaayicedeeda iyo dhacdooyinkeeda sugideeda alatii yanduruhaa weeyi lianna dalika amru taqdiiriyu lahu arrin taqdiiriya weeye jaangoyn markaa isaga u ahaaday walaysa tashriican uluma maaha amaa xukmuhu ama xukunka uu ka xukumo calaa fardi hubuuti waqaaci dacwa dacwada wada sugnaansheeda qadarideeda markay la qadaro wixii uu markaa ka xukumay fahuwa tashriicu lilumma tashriic ummadda loo jideeyo weeye walihada saa dareedada qaala sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi inamaa ana anigu basharun biniaadma ayaana midlukum idinkoo kalaa wa inakum idinku la takhtasimuuna ilay waa ii soo doodaysaan oo intaas qabsataan ma isula ka imanaysaan walacala bacdukum waxaa alkaa barkiin an yakuuna ay noqdaan alxana mid ka caddaysanow bixujatihi xujadiisa min bacdin barka kale faaqdii low waxaan u xukumi markaan u xukmi nawi ma asmac waxaan ka maqlay ayaan ugu xukmin ayaan ugu xukmin faman qadaytu low bishayin kaan xukumo shay min xaqi akhiihi fa aqdacu lahu qidcatan min annaar qayb naara ayaan u gooyey ha ogaado wamanaa allaxana aqwama biha min mid ka toosin og xagga dacwadda waaqdar calayni oo kaga karid badan inuu noqdo ayaa la arkaa waxaa sheekhu kaluu leeyahay waxaa iyoo la haleeshiyaa noocan facashi jibiliga ah ee aan markaa loo ictibaarinayn masalu tashriic inay tahay marka dacwo iyo dhacdo la isula yimaado ee uu markaa sugayo ihbaadka iyo sugidda waqaayicdaa dacwada uu sugayo uu fiirinayo iyaduna masal litashriic ma noqoto waayo waa arrin taqdiiri ah oo isagu markaa uu jaangooyey ee tashriic ummaddaa maaha laakiin xukunka uu ka soo saaraa iyadu waa tashriicu lilumma sugidda isbaatku dee waa wixii wax lagu sugaya sugidda waaqaayicda dacwadu fiirinayo waa arrin taqdiiri ah oo tanrijada isaguu leeyahay tashriic maaha laakiin xukunka uu ka soo saaray isagu waa tashriic masalan waxaynu wajiiskii oo kale tasiilka aynu ku soo marnay arrinaynu soo faahfaahinay oo nebiga ayaa sida abu daawud iyo rag kale ay warinayeen nin buu awr ka iibsaday lacagtiina markaa muusinaanku soo siiya buu yidhi dabeedna markii la soo socday ayuu nin kale ka faasaxay waxaana laga yaaba ninkaa kalena inaanu ogeyn nebiga yidhi war kaa iibsadeen kuli lacagti waan ku siinaya inaad iga iibsatay markhaati keen buu yidhi wax meesha markaa aan la joogeyna ma jirin nin khuseyma la yidhaahdo ayaa wuxuuhi yaa anaa kaga markhaati ah markaasuu yihi onalamaba joogina xaggeed uga markhaati noqotay oo wuxuu yidhi warkaad sabca samawaad ka keentay baan kaa rumaystaye ma ninkan aan awr ka iibsaday baanan kaa rumaysanayn buuri yani waxayga sabca samawaad ka keentay waan rumaysan oo waan aaminsanahay waxaad tii nin kalean awrkan ka iibsaday waa dafirsan yahay markhaati baan ku inaad ka iibsatay anaa anaa markhaatiga furaya buuri markaasuu yihi markaa shahaadada ninkaa khusayma la yidhaahdaa waa markhaati buuxa baa nebigu yidhi yani arrin tidhaahdaa waa markhaati buuxadaa nebigu yidhi yacni arrintaasoo kale dee waa dhacdo markaa nebiga la kulantay oo aan markaa tashriic u ahayn cid markaa isagii oo kale ah ama khusaymo oo kale ahi dee soo bixi mayso markaa dhacdooyinka noocaas oo kale ah arrimaha markaas sugitaankoodu waxay ahaayeen arrimo markaa iyaunaan plan uma ahayn waxa kale oo nebigu sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday inuu yidhi waana anigu bini aadmayda la midaan ahay waa doodaysaano waa isqabsanaysaano waa isla ka imanaysaa waxaa la arkaa in au barkiin barka kale ka yacni fasiixsanaado waxaa la arkaa qof xaq lihi inuu agnaanan waxba sheegan karaynin yahay mid aanu waxba lahayna inuu markaas miishaar yahay uu intuu dhinac walba kaga soo rogo inuu waddo ku rido ayaa la arkaa markaa waana kala cadaysan ogaanaysaan arrimihii ama waxaan wax ku xukumaya waxaan idinka maqlayn yani nebigu qeyb wax ilaahay ogeysiye ma waxba kama ogeyn uurku dhaallana ma ahay wixii ilaahay u sheeguba qeybko wax kale kama ogeyn waxyigaas maanu dheeraa markaas ilaahay waxyinama wainama ana bashar mitlukum yuuxa ilay bashar iyo bini aadmiisan lamid aanahay waxaa idin dheer waxyigaa haddaba waxaan ku xukumi waxaan idinka maqlay une qofkaa shay u xukumo xaqii walaalkii ow waxaad ogaataa inaan gabal naara ku gooyey markaa waxay ka qaataan culummadu yani waxay idhahdaan xukmu lxaakim shay xalaal ku ahaa ka xaaraantinimayn maayo shay xaaraan ka ahaa oo xaqaan ugu lahayn xoolo madeedana haddii lagu xukumo waa lay xukumo waan qaadanaya ku xalaalay mayse siduu xaaraan kaaga yahay xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa warinayaa wayulxaq bihada magaceedna waxaa la haleeshiinayaa fi cadam ictibaari masdaran litashriic inaan loo ictibaarinni masdar litashriic inuu yahay isbaatu waqaaici dacwa dacwada waqaaicdo dhacdadeeda sugitaankeeda alatii taasa yanduru ilayha uu eegayo lianna dalika amrun taqdiiriyun lahu arrin taqdiiriy walaysa tashriican ilumma amaa xukmu xukunkiisii calaa fardi hubuuti waqaa'ici dacwa marka la qadaray inay sugnaatay sugnaashaha waqaa'icda dacwada xukunka uu ka soo saaray huwa tasiicu min umma isaga xukunku waa tasiic wamin hada qaala sala llahu alay sl wxu inama ana basharu midlugu anu bini aadmi idinla wa inakum takhtasimuuna ilaya idinkuna way soo doodaysaan oo waad murmaysaan oo soo ka imanaysaan walacala bacdakum waxaa la arkaa barkina yakuuna in muuqda awxana mid ka toosin badan ka cadayn badan bixujatihi xujatihi macluumadka kale fa aqdii lahu waxaan ugu xukmiyey binaxwi maas waxaan ka maqlay ayumaan ugu xukmin faman bishayin xaqa akhiihi qowmka an uxukuma fa inamaa qidcata min annaar qow naara ayaan xukumaya ha ogaado wamacnaa alxana ay aqwama biha min mid ka toosin badan inuu noqdo waqdir caley kula awood badan ayaa la arkaa ba afcaashi rasuulka kii koowaad kaatayahay afcaasha jibiniga iyo wuxuu la ba maa sabata kownuhu wa wuxuu sugnaaday ahaanshihiisa min khawaasihi inuu waxyaalaha u gaarka yahay sala allahu calay wasalam huwa lahu waxda isaga ayuu sugaagay kelidii walaa tushaariku lumma kale fiihi la wanaagi mayso faiktisaasigu gaabogashadiisu waa bilwisaale in la xidhiiriyo wa ziyaadati iyo kori fi nikaaxi calaa arbacatin afar markaa laga koriyo wagayri dalika fa hadihi alumuuru khaasatu bihi isagay ku gaartahay walaa yasixu mutaabacatu rasuul sala allah alay slam fiihaa in lagu raacaana ma ansaxayso fa fi nikaaxi qaama daliilu daliil ayaa ku cila ala libaaxa waa xadiga badnaanidu inay nagaa ku gaabantahay lixaddi arbacin rijaal afar zawjo xadkood wafi lwisaani bisamana warada nahyu canhu fii xaqi lumma umadda xaqeeda markaas in la diiday ayuu markaa ku soo arooray qaybta labaad waxa weeye ficil iyo wuxuu nebigu sameeyey uu sugnaadayna inuu yahay waxyaalaha khusuusiyaadkiisa gaarka isaga u ah isaga keligiiba u sugnaaday markaa ummadduna la wadaagi mayso waana dee daliil ayaa asalku waa in nabiga lagu daydo afcaashiisa iyo wuxuu sameeyey oo dhane waxa weeye daliil ayaa markaas caddeeya khusuusiyada si uu halkan ba inoogu caddayn doono markaa masalan wusaal inuu sameeyo oo laba maalmood uu isku xidhiidhiyo soom oo habeenkii aanu afurin waa mid inuu afar dumar ah isagu wax ka badan guursa uu ka kordhiyo iyo arrimo badan oo markaa khusuusiyaadkiisa wala ka mid a markaa in lagu raaco nebiga taa ma ansaxayso oo guurka oo kale dee daliilka ayaa ku qubay in afar lagu gaabsanayo sida ninkii soo islaaday qaynaan oo kale u lahaa afarunna saad inta kalena iska sii daa wisaalka xagga soomkana dee nahyibaa ku soo arooray markay yidhahdeen adiguba waad wisaalisaa waan anigu idinkoo kale ma yihi aniga waa lay qudiya waa lay waraabiyaa xagga rabbigaydii ayoo kalema tiidine misaalka iska daayo un hama awoodaysaan waa xadiis buhaariya muslim welinaya kaa misaalkua bama sabata waa wuxuu sugaaday kownu ajiza min khawaashii sala allahu alay sl inuu ka mid yahay fahuwa lahu waxda isaga ayuu sugaaday keligii walaa tushaariku ummatu fii ummaddu alla walaagi mayso ka ikhtisaasihi waa hogaamin heshiisi bilwisaali uu ku gaar noqday bifisladi xagga shayga xidhiidintiisa wasiyaati iyo kordhin fi nikaaxi guurka calaa arbacati afar dumar uu ku kordhiyo wala tushariku waqayri daliga iyo kaa qayrkii wahadihi lumuuru arrimaani khaasatun bihi rasuulka ayay gaar ku tahay walaa yasix mana ansaxayo mutaabacatu rasuuli sala allahu alay slam fiiha rasuulka in lagu raacaana ma ansaxayso fa fi nikaaxi haddaba guurka qaamo daliilu daliibaa ku cumay cala iktisaari libaaxa ibaaxada iyo banayn yani calaa qasri libaaxa cala iktisaari libaaxa calaa qasri libaaxa ku gaabinta ibaaxada lixadi arbaci zawjaad xad afar dumara wa fi lwisaali bisawmina waladannahyu ayaa ku saaray xaqi lumma ummadda inaan loo ogolayn jiin ma curifa waxaa la gartay anahu sala llahu alay salam facalahu inuu sameeyey bayaanun cadayn limasin mujmalin nasmus malaha duuduubanoo jaa fi lqur'aani ku yimi waa wax la ogaaday inuu sameeye cadayntiisa fadawaanu tashriicu lilumma weeye wayahbatu lxukmuna fii xaqina waa ku sugnayaa wayakunu xukmu lficli wuxuu noqonayaa ladii sadara minhu ka soo faray fii hadihi alxaala ka xukmi nafsi naska xukunkiisa alladii kaasoo bayanahu ficlu u cadeeyey oo min alwujubi iyo wanadyi wagayrihimaaya wayakunu lficlu bayaana lilmujmali ayuu noqdaa imaa bisariixi lmaqaali hada alcadbu ku noqdaa oo biqaraa'in ilaxwaali ama xaaladaha qaraa'intoodii waxyaala la xidhiiday fa min alawali waxaa ka mida ah qowluhu sala allahu alay slam uhi salluu u tukada kamaa ra'aytumuni saalkuslaamaya u tukanaya wa qowlihi waasi khuduu canii manaasiyakum iyo qaata camaladeeda manaasika alxaj fa adaa'uhu gubashadiisa asalaata gutabadaanu salaa wuxuu caddayn yahay salaadii allatii taasoo amara allahu bihaa ilaahay biqowlihi tacala inagu amray waaqiimu salaa wa adaa-u gudashiisa manaasig alxaji u gutayna bayaanu lilxaji almafruudi calayna wuxuu caddayn yahay xajka laynagu faraleeyey biqowlihi tacaala walilaahi alla waxau sugaaday cala naasi ugu sugnaaday xiju lbeyti beytka inuu u qabtiya man istataca ilayhi sabiila ka jidahaanu karaa ama qaraa'inu lxaali daallat calaynayan qaraa'inta xaalada tusinaysa caddaynta fa qadcihi waa jelidiisa amriga ama amridiisii biqadci yadi saariqi tuuga in gacantiisa meel kuci laga jaro fa hada alficlu waa bayaanun waxa uu caddayn u yahay lilmuraadi ujeedada min qowlihi laga lahaa wasaariqatu tuuga saariqatu tuugada faqdacu aydi waa gacmahooda jara wa hada kaasina calaa ra'yi man ictabara nasa alqur'aani waa cidda u ictibaarsay naska qur'aaniga alwaalidi ee soo arooray biqadci lyadi ku soo arooray nasan mujmalan u ictibaariye ama man ictamala lyada lafdan mulaqan cidda lafdi mulaqan u ictibaarisay fainahu ictamala ficla nabiy muqayidan nin qaydaya ayuu markaas u arkay wahuwa aydan min duruubi bayani cadaynta qaydaheeda ayuu ka mid yahay waxau leeyahay sheekhu waxa uu noqonayaa midna waa wuxuu nebigu sameeyey oo waxaa la ogaaday waxaan u sameeyeyna inay tahay nas mujmalahoo qur-aanka ku yimi oo duuduubnaa caddayntiisi inuu waxaan u sameeye ayaa loogyahay caddayntaa markaa nebigu caddaynaya naskaa mujmalka wuxuu noqonayaa tashriic ayuu ummadda u noqonayaa xukunkaa uu caddeeyana xaqeenna waa ku sugnayaa haddaba ficilkani muxuu xunkiisu noqonayaa ka safray nebiga wuxuu la mid noqonayaa uun naskan uu caddaynayaa hadduu waajib ahaa sida salaada oo kale ficilkiisana waajib buu noqonaya hadduu sunno ahaa ficilkan markaas naskan mujmalkaa u caddaynayo dee sunno ayuunbuu markaa noqonaya ficilkiisuna haddaba ficilku bayaan mujmal wuxuu ugu noqdaa imaa hadal cad oo hadal cad buu ku sheegaa inuu markaa dee hadalkii mujmalkaa ilaa ku saaray uu caddaynayo ama qaraa-inta xaaladaha la xidhiidhay baa lagu gartaa masalan marka ficilku uu bayaan mujmal u yahay ee hadal cadda uu ku soo baxay waxaa ka mid a ah xadiidka bukhaari iyo muslim iyo asxaabu sunan baa warinaya salaada dee markuu tukaday waa kii marayka qaarkood meel dheer u fuulay ee yidhi waxaan saa u sameeyey lita'tamuu bi walitacallamuu salaatii inay igu daytaan salaadaydana barataan marka wuxuu yidhi markuu dee salaadii si walba ugu tukada intum yusallu kada raaytum yusalli sa ay aragteen anigoo u tukanayo inu tukada iyo xadiidka kale khuduu canii manaasiyakum xadiidkan waxaa warinayaa muslim abu daawuud axmed nasaa-i ibnu maaja iyo bayhaqi baa warinayaa wuxuu nabigu ui khuduu canii manaasiyakum iga qaata manaasigtiini iyo acmaashiina xaj ee manaasig alxaj haddaba gudashadan uu gudanayay nebigu salaadda wuxuu caddaynayey salaadii ilaahay ilaahayuuna faray ee waaqimu salaada salaada oga mujmalkahay naska qur-aanka iyo amarka ilaahay mujmalka ayuu cadaynay gudashada manaasikal xaj gudanayu waliba awrka u fuulaynaa waxay caddayn xajkii laynagu faral yeelay ee ilaahay aayadda qur-aanka guhi dadka waxaa ilaahay ugu sugaagay baydka inay usoo xajaan ciddii kartaa kaas ayuu caddaynayay markay qaraa'inul axwaal ay iyadu jiraan ama inuu markaa mujmalkaa cadaynayo aanay u soo bixin laakiin markaas laga garanayo waxaa ka mid a ah, jariduu nebigu jaray ama faridii uu faray in tuugga gacanta laga jaro kuuca ah. halkaa yani waa intaa jaleeq laydhaa hore ayaa laydhahaa kuuca ah. halkaa maruu ka jaray nebigu ama uu faray waa riwaayad markaa taarikhudiyabaa warinaya ficilka noocaasi wuxuu caddaynayaa aayadda ilaahayna wasaariqu wasaariqatu faqdaxu aydiyahuma gacmahooda jara gacantii markaa ilaah halkabaa la jarayaa iyaa isweydiin ma waxaa ududaa lagagarabkaa laga soo taraya masuxulkaa laga taraya maxagan horaa laga jaraya taas ayuu waana cidda weliba tidhi dadka qur'aaniga ah ee gacanta ku soo saaray goynteedu waa nasmuujana laakiin muslimiinta qaarkood waxay leeyihin waa lafdi mutlaqaho ficilka nabiguna wuu qayday ficilka nabiguna waa u qayday weliba dee qeydka lafdiisu qaybaha caddaynta mid kamida weeye jimaa ulibo waxaa la gartay anahu facalahu sala llahu alay slam inuu sameeyey bayaanan caddayn linafsin mujmalin nas la duuduubay oo jaa fi lqur'aani ku yimi fa bayaanu caddayntiisu waa tashriic lilumma wayahbutu lxukma fi xaqi labu ku sugnayaa wayakunu xukmu lficli waxaa maqlaya amadiisa darm inuu ka soo muray fii hadihi alxaala ka xukmi nafsi aladii bayanahu lficlu xukunka nafkan ficilku caddaynayo xukunkaasoo min alwujuubi walnafyi wagayrihimaa nafkan uu caddaynayey xukunkii uu lahaa ee ama wujuub ama nadbi ama keyrkiia ayuunbuu ficilka nabigeena yeelanayaa wayakunu lficlu bayaanan limajali wuxuna imaa basariixi lmaqaali hadal cad oo fii qaraain axwaali ama axwaasha qaraainteeda iyo waxyaabaha la xidhiiday famin alawali waxaa kamid qawluhu sala alay slam lisallu u tukanaya kamaa ra'aytumii u tukanaya wa qawlihi walaadiisu nabigu khuduu canii manaasikakum acmaashiina iga qaata ay manaasika alxaj fa adaahu salaa washau salaada gubanaya waa bayaanu lisalaati hadday salaadii la caddayn alatii amara allahu biha ilaahaynafara biqowlihi tacala waaqiimu salaa waadaau manaasika xajigu heshiisuna bayaanu lixaji lmafruudi calayna bayaan ayuu xajkii laynagu faran yeelay biqowlihi tacaala walilahi cala nnaasi waxaa ugu sugnaaday xiju lbeyti kacbada qofka walilaahi waxaa ugu sugnaaday inay alla tufiquna xijulbeyti beytka inay u xajiyaan u qasiyaan man mid ayuu markaa korgiisa ada istadaaca ilay u karaa tayina jid ahaan ama qaraain ulxaali xaaladda qaraain keliya waxyaala la xidhiiray adaanu tacalawda waana tusinaysaa fa minka qadci jaridiisi oo kale weye aw amri ama jaritaankiisa biqadci yadi saariqi saariqa gacantiisa in meel ku cilaagoyo wahada alficlu bayaanun waa cadayday muraadi ujeedada min qowlihi laga leeya wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydiuma gacmahooda jara ayuu markaa bayaan u yahay wahada calaa ra'yi man mid raygiway ictibara nasa alqur'aaniya alwaarid biqadci lyadi ku soo arooray nasan mujmalan waa cidda u ictibaarisay ama man ictabara lyadda lafdan maqanka u ictibaariyey fainahu ictabarahu ictibaariyey fainahu ictabara ficla nabiy muqayida lahu naskaasuna markaas inuu mutlaq ahaa ficilka nabiguna qayday wahuwa aydan min duruub lbayaani cadaynta qaydaheeda ayuu kamid yahay daal maa facalahu rasuulu sala llahu alay sl wuxuu rasuulku usay ibtidaan bilow ahaan oo wuxuifad la gartay sifatu sharciya timisi sharciga min wujuubin wanabni wailaaxatin kuwaas fainahu tashriicu lumma tashriic ayuu markaa ummadda u yahay oo fayahbutu xukmu maa facalahu waxa uu sameeye xukunkiisu fii xaqi lmukhalafiina waa ku sugnayaa waliqowlihi tacala laqad kaana lakum fi rasuulilahi waxaa idinku sugnay uswatun xasana doosho wanaagsan bay idinku sugnaatay wuxuu leeyahay sheekhu midina waa qaybta afraad ee lidina waxa weeye waa wuxuu rasuulku bilow ahaan sameeyey oo sifadiisa sharcigaana la garanayo waxau nabigu sameeyey inay waajib tahay inay sunno tahay inay ibaaxo tahay markaa tashiicbay ummadda unoqonaysaa waxa uu sameeyey xukunkiisu dadka mukhalafiintaana way sugmayaa oo ilaahay waa rasuulka ilaahay doosho wanaagsan ayaa idinku sugnaaday bal maa facalahu rasuul sala alla alay slam wuxuusan ibtidaan bilow ahaan oo uu curifa dhagalay sifatuhu sharciya sifadiisa sharciga sifadiisa sharciga min wujubin waajibina wanabbi soomyaaqu ilaaxatin ah fa inahu tashriicu lilumma ummadooda ayuu jirayn buu yahy fa yahbatu maa facalahu waxa usan xukunkiisua fii xaqi lmukhalafiin ayuu ku sugmaya waa liqowlihi tacala laqad kaalakum fi rasuulillahi waxaa idinku sugnaday uswatun xasana daysho wanaagsan maa facalahu sala allahu alayh wasalam waa wuxuu sameeyey walam tacraf sifatu sharciya sifadiisa sharciyada aan la garan walaakin curub waxaa jirta ana fi lfeeli qasa alqurba ficilka waxaa ku sulaatay uu qasa qurba iyo ugu dhowaasho ka qiyaamihi waa laymaatikiisa bibacdi alcibaadaati uu la yimi duuna muwaadabati caleyha isagoon daayimin fa alficla yakuunu mustaxaban buu noqonayaa fii xaqi lumma ama idaa lam yucraf fi lficli haddaan la garanin qasa lqurba qurbo iyo dhowaansho qasadkeed fa ina alficla yakuunu wuxuu noqonayaa daalan mid tusinaya calaa ibaaxatihi inuu ibaaxu yahay fii xaqi lumma kalmusaaracati iyo walbayci iyo wanaxwi daalika ba weeye wuxuu leeyahay sheekhu midoowa wuxuu nebigu sameeyey ase aan la garanin sifadii sharciga hawlahaa kaana labaa loo kala qaadayaayo in qasu lqurba inuu nebigu qurba iyo dhawaansho ilaahay uga jeedo iyo inaanu uga jeedin oo la garanin haddii qasulqurba uga jeedo si cibaadooyinka qaarkoodu sameeyo u daayinba weeyaane ficilkaasi ummadda mustaxab buu noqonayaa haddii aan ficilka qasal qurba aan markaa laga garanin oonu ka muuqaninna ficilkaasi wuxuu noqonayaa mid tusiyaa ibaaxo inuu markaa mubaax u yahay ummadda sida musaaracada musaaracada waxaa la yidhaahdaa haddaanu iminka dee sheekhu markay waxbeeriddii uga jeedin markay mucaamalaadka ka tirsantahay musaaraca oo kale iyo mukhaadara ayay yidhaahdaanoo waa culimo qaran isku mid bay way kala saaraanoo qofba haddii dhul loo dhiibo la yidhaahdo beer waxa ka soo baxayaad wax ku leedahay abuurkan iyo shinnidana uu bixiyo qofkan beertani musaaracaa la yidhaahdaa haddii qofka loo dhiiboo laya dhulka beeroo ka shaqee waxa ka soo baxayo wax ka midana qaado abuurkana adigu keenna mukhaadaraa la yidhaahdaa markaa dee mudaaracada oo kale nimankii khaybara ayuu markaa u sameeyey inay markaa wixii ka soo baxayay dharkii ay qaataan iibkii markaas uu waxyibinayo oo kale weeye markaa iska mubaax buu noqonayaa ardan qasal qurbaanay meesha ka muuqanin maa facalahu waa wuxuu sameeyey sala allahu calayhi wasalam walam tucraf aan la garanin sifatuhu sharciya tulidiisa sharciga waxay culimo arkatay ana fi lfeeri qaska lqurba ayaa ku sugan ka qiyaamihi waa kuqubitaankiisa bibacdi cibaadaati uu ku qubay duuna muwaadati caleyh isagoon daayin faina alficla yakuunu mustaxaban buu noqonaya fii xaqi lumma ama idaa lam yucraf fi lficli qasu lqurba haddii aan markaas laga garanin faina alficla yakuunu wuxuu noqonaya daalun mid tusiya cala ibaaxatihi inuu markaa mubaax yahay fii xaqi lumma kalmusaaracati waa musaaracadii oo kale walbayci iyo naxwi daalika haalisan waa asunatu taqriiriya waa sunaha loo yaqaana asuna taqriiriya sunaha sugidda wuxuu ku sugay wahiya sukuutu nabiyi sala allahu alayhi wasalam waa nebiga kaamusitaankiisii cala inkaari qowlin hadal inuu inkiruu diido ow ficlin ama ficil sadarato min xadratii meelu goorjoog yahay ow fii khaybati ama isagoo maqan buu soo furay waxalibadiisa waa ogaaday fahada sukuutu yadulu wuxuu tusinaya calaa jawaazi lficli ficilka babaysa weybaxati mudaxnuudiisa lianna arasuula calayhi salaam laa yaskutu ma aamuso calaa baatilin kuma aamuso ow munkarin ama shay kuma aamuso min amsilati hada nooc min asunna waxaa kamida ah sukuutu aamuskiisii wacadam inkaarihi iyo diidmanaandiisii maa laciba lghimaani ilmadii reerku ciyaarkooda bilxiraami ay markaa warmihii gaagaabna ay filmasii ku ciyaariyeen wa sukuutiya kaamuusitaynta can khiraahi jaariyatayn laba addoommooda markaa heesayey oo kaana taani kaana ta ahaa kuwa ku heesa biqinaa'in xamaasiyin qinaa hees markaa xamaas uu la socdo fii yowmi ciidin maalin ciida wa minhu sukuut sukuudka waxaa la mida waxau leeyahay sheekhu sunnadaas taqriirigaahina waa aamuska nebigu ka aamusay inuu hadal ama ficil soo baxay isagoo goobjooga ama kuu maqnaayo uu ka war helay oo la yidhaha hebel baa waxaa sameeyey hebel baa sidaa yidhi wuu ogaaday ama markii la samaynayay ama wuuna habuu maqlayay dabeedna ma diidin waxay tusinaysaa taas inuu ficilkaasi bannaan yahay li'annuu rasuulku shay baatila kama aamuso munkar kama aamuso qof baatili xumaan ku suganna kuma sugo waxaa ka mida ah amsilada noocan yacni niman markaas weliba kaanuu min alxabasha ayaa markaa xadiidka markaa imaam bukhaari yani bukhaari muslim labadaba inuu ku jeeda amsilaya ayaa markaa waxay ku ogaareen masjiga dhexdiisa goorma bay ku ciyaarayeen waa ka markaa nabiga halkaa iska soo daba istaagtay ee dhabanka saa u soo saartay ilaa iyadu ay daashay oo nabigu markaa u daymay daawanaysay waxaa kaloo kamid ah iyana aii buhaari muslimya inay wariyeen inuu ka aamusay laba hadmood oo markaasi igu heesay heesaan dee markaa aan fuxshi iyo markaa xumaanitoon aan ku jir miisigana dee may lahayn iyo balaayada iminka aymaa ku direen iyo waxay ka hadlayaan oo markaa waxay iyaguna qinaagoodaas ku saabsanaa gabdhaha xamaasida markaa maalin ciida ayaa iyaguna tirinayeenoo ayagana wuu ka aamusay wahiya sukuutu nabiy sala la alay slm kaamuskiisa way cala inkaari qawlin hadal diidadii oo ficli sadara fii xadratii goortoogiisa soo furay inkaari qawlin sadara fii xadratii oo ficlin sadara fii xadratii weeye ow fii qaybatii cala inkaari qawlin ow ficlin sadara fii qaybatii wacdaba bihi say ogaaday فhada sukut yadulu wuxuu tusinaya cala jawaazi lficli ficilka banaanisa wey baxasi iyo mubaxnimadiisa lianna rasuula calayhi salaam laa yaskutu can baatili kama amusa munkarin wa min amfilati hada nooc min asuna waxaa kamida sukuutuhu aamuskiisa wa cadam inkaarihi iyo diidmala-aantiisa licba alkhilmaan kuwii reeciyaalkooda bilxiraami warmayada filisi ay ku ciyaariyeen wa sukuutihi aamuskiisii can khilaa'i jaariyatayni oo markaa ka aamusay tuqaniyaani bikhilaa'i xamaasiin xamaas markaasuu la fii yawmin ciidi maal ciida wa mithlu sukuutihi banaano waxaa ka mida ala jawaasi lficli ficilka banaanadiisa inuu tusinayo waxa sukuudka lamida istibshaaruhu sala allahu alay sl bihi inuu markaa waxaa ku bishaaraysanay ow idhaaru ridaahu bihi canhu iyo inuu muujiyo inuu raali ka yahay o istixsaani lahu iyo inuu wanaajiso bal hada rida wlistixsaan bal wuxuu leeyahay raali noqoshadii adharu ayadaa kaga muuqaal badan fi dalaalati xagga tusinta alaa jawaasi ficli ficilka dalaynta ay tusinayso waxay kaga muuqaanba min mujaradi sukuuti amskiisa markaa khaliga ah wayubaaxad hunaa waxaa la doonanaya ana ibaaxata alficli lmustafaad min sukuuti nebiy banaynta iyonu mubaax noqonayo ficilka laga faa'idaystay nabiga amuskiisa sal allahu alay wasalam laa tacniyu ma jeeda ama alficla laa yakunu ficilku ma noqdo ila jaaizan faqad mid wax kale ma noqdo faqad yakunu ficlu waajiban imaanaaka bidaliil aakhirada daliil kale wacalaa haada fa mujaradu sukuuti nabiy nabiga amuskiisa kaliyahi laa yufiidu ma faa'iideynaya agsaro wax ka badan min ibaaxati lficl halkaa in yagu qaarkood jaray sadar dhan baa go-an laa yufiidu ma faa'iideynaya agsaro wax ka badan min ibaaxati lficl ficilka banayntiisa waqad yastafid lficlu ficilku inuu faa'idaystaan arkaa sifata wujuubi aw nadbi sifa wujuubi ama nadbi inuu faa'idaystaan arkaa min daliilna kale daliil kale inuu ka faaidaysto ayaa la arkaa wuxuu leeyahay sheekhu sukuudkan iyo aamuskanuu nebigu ka aamusay wax inuu ka aamusay waxaa la mida xagga tusinta inuu ficilkaa uu ka aamusay bannaan yahay waxa kala mida hadduu nebigu ficilka ama haylaha ku bishaarayso ama hadduunu raalli ka yahay uu muujiyo ama hadduu walaajisto barraa noqoshada iyo wanaajiska ayaa waxay yani kaga muuqaal badan yihiin xagga tusinta ficilka banaanidiisa aamuskii khaliga ahaa waxaa kaloo weliba sheekhu leeyahay ficilkan banaanidiisa laga faa'iidaysanaya aamuska nebiga macnaheedu ma wax kastuu nebigu ka aamusay mar kasta inu mubaax tahay uun bal ficilu nebigu ka aamusay waa waajib noqon karaa ama sunno noqon karaa oo daliil kale ku noqon karaa marka aamuska nebigu ma faa'iideynayo wax ka badan ficilku inuu banaan yahay mooyaane wax kale ma faa'iideynayo laakiin ficilku inuu wujuub ama nadbi inuu faa'iidaysta la arkaa ficilka yani daliil kale inuu ka faa'iidaysta waa la arkaa wa mina sukuuti waxaa la mida ah, fi dalaalati xagga tusinta cala jawaasilfari ficilka banaanidiisa istibshaaruhu sala allahu alayh wasalam bihi istibshaaruhu bihi markaa ficilka ama ayada ku bishaaraysay oo ibhaaruhu dawxanu iyo inuu muujeysiyey inuu xoraamu yahay wa istixsaanu nicama inuu wanaajisay bal hada ridaawil istixsaan afarisa ka muuqaal badan fi dalaalati xagga tusinta calaa jawaazi ficl ficilka dalaalisa u tusinaya min mujaradi sukuuti haamiskiisa fariga ah wa ibaaxatuna waxaa la dooranaya ana ibaaxata alficli mustafaadi ana ibaaxata alficli ficilka banaanidiisa almustafaadati laga faa'iidaystay lisukuuti nabiyi sal allahu aleyh wasalam nabiga aamuskiisu laa tacni uma jeedo ana alficla laa yakunu ma noqdo ilaa talisan faqad faqad yakunu ficlu waajiba inuu noqdaa lakabajelin aakhara wa calaa hada ka haddaan ku soconno famujaradu sukuuti nabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga aamuskiisa khali ahi laa yufiidu ma faa'iideynayo agsaro wax gadan min ibaaxati lficl ficilka mubaaxnimadiisa waqad yastafiidu lficlu sidat lwujuud aw ka faa'idaystaa la arkaa min daliilin aakhara daliil kale inuu ka faa'iidaysto ayaa la arkaa wallahu aclam halkaa inagu